alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wslى allahu عlى muxamadi wعlى ali muxamed atarjiix tacriifuhu wa taqwiyatu axadi اطarafayn اlmutacaaridayni tarjiixa ayaa halkan lagaga hadlaya ama lagu baxsinaya tacriifka tarjiixu yani waxa lagu sharxaye lagu qeexayaa huwa taqwiyatu axadi اطarafayni labada daraf mid ka mida in la xoojiyaa la yidhaahdaa labada dacal mid ka mida in la xoojiyaa la yidhaahdaa almutacaaridayni labadaa daraf ama labadaa dacal oo iska hor imanaayo fa yuqadamu bisababihi calaa hayri waa la hormarinayaa sababta taqwiyadaas baa la hormarinayaa daraaddeed sababta taqwiyadaa daraaddeed baa lagu hormarinayaa marinaya calaa hayri في منهج أونلاين fayaquumu baa qoran laakiin waxaan filayaa sida saxan inay tahay fayuqadamu fayuqadamu waa la hormarinayaa bisababihi tarjiixa sababtiisaa lagu hormarinayaa calaa hayrihi waxa kale ayaa laga qadimaya oo laga hormarinaya ariiqu tarjiixi waxaynu soo maray baabkii hore ee ku saabsanaa tartiibu aladila wa tarjiixu bacdiha calaa bacdin marka macno guud baynu soo aragnay oo ku saabsan inay dhici karto adillada in la kala arjaxo dariiqyada haddaba lagu kala arjaxayo baa halkan lagaga hadlayaa tacriifka tarjiixa lagu hormaray oo ay mashaayikhdu marka hore sheegeen tarjiixa macnihiisu waxa weeye adiladii iscaariday ayaa mid ka mida la xoojinayaa markaasaa laga hormarinayaa oo xoojintaa daraaddeed iyo tarjiixa daraaddiis ayaa waxa kale laga qadimaya oo laga hormarinaya yacni isagii baa lagu camal falayaa kii kale ee khilaafsanana waa laga tegaya tarjiixna waxaa loo dhaqaaqaa marka jamci suuro geli waayo naskhina suuro geli waayo ee inta markaa jamci suurogel yahay wax kale looma kaco jamci markuu suuro geli waayona taariikhdaa la baadhaa naskhi inuu suuragel yaha la eega haddii taariikhdii la waayo markaana tarjiix baa loo kaca asbaabaha wax lagu kala arjaxaa waa badan tahay waxyaalo badan baa tarjiixaadka wax lagu kala arjaxaa bal hadda wax ka mid a laynoo tusaalaynaya dariiqu tarjiixi waddada tarjiixa iyo arjaxaadda waddadeeda baa halkana lagaga hadlaya watarjiixu ima an yakuuna can ariiqi sanadi arjaxaadda wax la arjaxaa ama waa inay ka xasishaa xagga markaa waddada markaa sanadka waa inay ka xasishaa oo asaaniiddiibaa qaarkeed la arjaxaya oo qaarka kale laga arjaxaya aw can ariiqi almatni ama waxay ka xasishaa wadada matniga oo matniyadii baa la kala arjaxaya aw liamrin khaarijin canhumaa ama arrin labadaba ka baxsan baa wax loo kala arjaxaa ama arrin labadaba ka baxsan ariiqa matniga iyo ariiqa sanadka baa wax lagu kala arjaxaa awala atarjiixu can ariiqi sanad wuxuu marka hore ka hormarayaan mashaayikhdu arjaxaadda wax lagu kala arjaxo oo lagu kala quweeyo waddada sanadka oo labadii xadiis xagga sanadka inay kala xoog badan yihiin tarjiixu uu ku yimaado kow yuqadamu waa la hormariyaa al alakharu ruwaatan xadiiskii ruwaadda badnaa ee raawiye fara badani soo wariyeen cala aqalli kii ruwaadda yaraa baa laga hormarinaya labadan la kala arjaxayaa waa laba labaduba sugan ila saxiix iyo daciif lama kala arjaxo oo way iscaarideen lama yidhaahdee daciifka marka horeba waa laga tegayaa saxiixana waa la raacaya ama xasanka waa iscaaridayaan la odhan maayo saxiix iyo daciif ama xasan iyo daciif waxay noqonaysaa xukunkii xadiiskaas sugan cidi kuma haysato kan daciifkuna xujo maaha laakiin sugnaanshaha markay ka siman yihiin oo labada xadiisba ay sugnaadaan ama labada xadiisba ay wada saxiix noqdaan kii ruwaadda badnaa iyo kii ruwaadda yaraa oo raawiyo fara badani kay soo wariyeen iyo ka raawiyo yari soo wariyeen ama hal raawi soo wariyey iyo ka dhowr dariiqoo kala duwan ka yimi waxaa la hormarinayaa ka dhowrka dariiqe yimi baa la hormarinaya walaa calaa sanadan waxaa la qadimayaa oo la hormarinayaa kii sanadkiisu uu caaliga ahaa oo culuwiga badna cala alanzali minhu kii nusuulka ku sugnaaye laga markaa silsiladda sanadka yani markaa silsiladda sanadkiisu ay fara badnayd kaasaa markaa naazil ahay waa laga hormarinaya oo kii caaliga ahaa baa la hormarinaya culuwul isnaadka waxaa loo isticmaalaa dabaqaadka sanadka rijaalka sanadka ku sugan yacni markaa ayaa midna kooban oo yar oo sida saddex raawaa kala warinaya oo xadiiskii marka saddexdaa raawi ay kala wariyeen waxaa la gaadhayaa nebigu wuxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam sidaa iyo sidaa mid kalena shan raawi baa kala warinayoo isdaba yaalla ama afar raawi markaa kaa yacni tabaqaadka sanadka ee isdaba yaalla ay yar yihiin waxaa la odhanayaa waa caali sanadkiisu waa isnaad baa ku sugan oo sanadkiisa caali ahoo koreeya kan ruwaadda badani ay isdaba taallana waxaa la odhanayaa oo qaarkoodba qaarka kale ay ka warinayaanna waa naazil baa la odhanaya labadii culuwigu ku sugnaa yacnii ka aclaa ah baa isagaa lasii horumarinaya waa markay sixada ka siman yihiin baa loo jeedaa ama siday markaa laga sheego muxadisiinta qaarkood inay sameeyeen sanad caaliyun inay dooneen iyagaan sixa u eegin ta noocaasi waxay yidhaahdeen macno male bay yidhahdeen ee culuwigu wuxuu wax tarayaa waxay noqonaysaa waa marka sixadu raacdo ee haddaynay sixadi raacin yacnii kaa saxiixa ah walow toban raawibaha kala warinayaanbe kaasaa caali ah oo culuwigu wuxuu noqonayaa sixatulisnaadku noqonaya laakiin sixadii markay ka sinnaadaan sida dabaqaadka sanadku ay u yar yihiin oo u kooban yihiin bay markaa usii kala mudanayaan tacliil ahaanna waxay ku dhisan tahay dabaqaadkan sanadkee batay ee midba mid kale wax ka warinaayo mid walba xaggiisa khalal baa ka iman kara wahmi baa ka iman kara ilowshiyaa ka iman kara yacni waxa weeye khata' baa ka dhici kara marka ka waxa weeye intaasoo ixtimaal oo qalad ahi ay ka iman karto iyo ka ixtimaalaadku ka kooban yihiin labada waxa markaysagaa yani mudan ka ixtimaalaadka markaa ka iman kara ee qaladka ahi uu yar yahay saas aawadeed baa la yidhi caaliga ayaa la hormarinaya a'immadii muxadisiinta sheekh ka mida laga soo naqliyey ma yaxya eh, bnu maciin miyuu ahaa isagoo sakaraad ayaa la maa tashtahi maxaad doonaysa markaasuu yihi beytun caali wuxuu yidhi yani beytun khaali wa sanadun caali waxaan doonayaa buu yidhi guri madrhan iyo iyo sanad caaliyaan doonayaa buui sanad caaliyah iyo guri madrhan in la isla helo ya aan qayle iyo markaysagaa sanqadh iyo waxba lahayn yani xifdiga markaa wax la qaybaayo waxaa la fadilaa dee meesha waxa weeye khaaliga ah ayaa markaysagaa la fadilaa in wax lagu qaybo marka culuwiga aad bay ugu dadaali jireen laba tuqadamu waa la hormarinayaa riwaayatladbadi kii dabdiga badnaa ee alaxfadi xifdiga badnaa riwaayadiisaa la hormarinayaa uu soo wariyey waxaa loo jeedaa yani xadiidkuu soo wariyaa la hormarinaya calaa riwaayati daabit alxaafidi kii daabitka ahaa ee bimacnaa wax qabanaayey ee alxaafidi wax xafidaayey riwaayadiisii ayaa laga hormarinaya siday u kala dabdi iyo xifdi badan yihiin baa loo kala qadimaya labadiba saxiix weeyi laakiin midna waxaa ku sugan nin aada u xifdi badan baa soo wariyey nina markaysaga midna waxaa soo wariyey mid xaafidaa soo wariyey laakiin kaa kale ka xifdi badan yahy raga qaarkood baa la odhan jiray markaysagaa xifdigoodu waa kaljabal sida buuroo kaluu la mid ahaaday ama la yidhaahdaa rag fara badan lagu metelaa inuu xagga xifdiga kala mid yahay marka riwaayada ka dabdiga badan ee xifdiga badani u soo wariyaa la qadimaya oo laga hormarinayaa si loogu camal falo yacni ka xaafidkaee daabidka ahi riwaayaduu soo wariyey adbadkaa la raacaya saddex yuqadamu waa la hormarinayaa almusnadu xadiidkii musnadka ahaa ee bimacnaa marfuuca ahaa ee mutasilka ahaa cala almursali kii mursalka ahaa baa laga hormarinaya oo musnadkaa la qaadanaya sababtuna waxay tahay yacnii ka musnadka ah ee mutasilka ah waa laysla ogol yahay in waxa weeye markaa uu xujo noqonayo laakiin mursalka waa laysku khilaafsan yahy oo fuqahada bacdigood haba yidhaahdaan ama fuqahada badankoodu haba yidhaahdaan mursalka waa lagu camal falayaaye oo khaasatan mursalka taabiciintoo kale waa la qaadanaya ha yidhaahdaanbe oo waa la xujaysanayaaye laakiin de layskuma waafaqsana bacdi haddaba yidhi baa jira mursalkiiyo musnadka waxaa la hormarinayaa mursalka sababtu waxay tahay bay yidhaahdeen yacnii ruuxan siqada ah ee wax irsaaliyey wuu ku kafaalo qaatay sixada markaa waxawaan xadiidkani asaxay laakiin hadduu sanadkii kuu taxay wuxuu kugu ixaaleeyo kugu xawilay sanadka sanadka iska eeg buu ku leeyihi ya laakiin tan kale waa ku damaano qaaday markuu yidhaahdo nebigaa sidaa yidhi ya isagaa ku kafaalo qaaday tacliilkaasay culammada qaarkood markaa ay sheegeen laakiin calaa kulli xaal sida saxiixahi waa siday mashaayikhdu inoo sheegeen yuqadamu lmusnadu cala almursal waa haddiiba lagu socdo mursalku inuu xujo yahay lagu socdo laakiin sida saxiixa marka lagu socdo mursalku inaanu xujo ahayn yacnii lagu socdo haddaanu mursal saxaabi ahayn wuxuu noqonayaa Eh, dee ismabay caaridine maxaa la kala qadimaa xadiis musnadun baa masalada ku sugane musnadkuna ha la raaco afar tuqadamu waa la hormarinayaa riwaayatu saaxibi اlqisa tuqadamu waa la hormarinayaa riwaayatu saaxibi اlqisati qisada ka u saaxiibka ah riwaayadiisaa la hormarinaya wاlmubaashiri lahaa ka baashiraye isaga markaa ficil ahaan arrinka u fuliyey ee ula yimi ayaa riwaayadiisa la hormarinaya cala alajnabiyi canha kii ka fogaaya ajnabiga ka aha baa laga hormarinaya riwaayadu soo wariyey wa min amsilati dalika taa tusaalayaasheeday ka mid ahaatay taqdiimu xadiisi maymuunata wa abiiraaficin xadiiskii maymuuna iyo abi raafic horumarinta la hormarinaayo calaa xadiis bni cabbaasin laga hormarinayo kama taqadama qariiban sida markaa dhowaanba soo hormartay waa inagii darsigii shalay ku marnay oo labada xadiisba aynu aragnay lianna maymuunata maxaa yeelay maymuuna binti alxaaris um almu'miniin radia allahu canha wa ardaaha hiya saaxibatu lqisa qisada u saaxiiba oo waxay tidhi nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu i guursaday annagoo xalaal labadayaduba aanu nahay wa abaa raaficin iyo abaa raaficna Eh, huwa safiru bayna rasuuli lahi sal allahu aleyh wasalam wamaymuuna waa kii u dhexeeyey eh, rasuulka ilaahay sal allahu aleyh wasalam iyo maymuune ayuu u dhexeeyey oo yani arrinka guurka yani marka uu la socodsiinayo u sheegaayey in nebigu sal allahu aleyh wasalam doonaayo inuu markaa maymuuno guursado abaa raaficna wuxuu ahaa mawlihii rasuulka sal allahu aleyh wasalam ayuu ahaa marka iyagu waa qisada ciddii baashiraysay oo abuu raafic isagaa baashirayey maymuunana waa saaxiibatu lqisa waa tii qisada u saaxiibka ahayd wey cabdullaahi bnu cabbaasna arrinku maqal buu ku yahay cid ajnebi ka ayuu ahaayo qisada markaa isagu ka fogaayo kii baashirayey kay ku dhacaysa iyo yani cidday ku dhacaysayna ma aha ciddii markaa arrinkaa baashiraysoo ku dhex jirtayna markaa ma aha maqal ayuu ku yahay sababtu waxay tahay taqdiimka saaxibuulqisa ee loo hormarinayo riwaayadiisa iyo ka baashiraya dee isaga ayaa markaa adbad u ah waayo arrinkii baa khuseeya sababta loo arjaxaya waa saas wkadalika taqdiimu xadiisi caaishata wa umi salamata radia allahu canhuma saasoo kale u ahaaday xadiiska caaisha horumarinta la hormarinayo wa ummi salamata iyo xadiiska ummi salama radia allahu canhuma labadoodaba ilahay raalliha ka noqdeen fii sixati sawmi man kii soomkiisu inuu asaxaayo xadiiskaasi uu ku saabsan yahay xadiiska caaisha iyo umi salama ee ku sugan kii soonkiisu inuu asaxayo adrakahu اlfajru uu soo haleelay waagu oo waagii baa u dilaacay wa huwa junubun isagoo janaabo qaba calaa xadiisi abi hurayra waxaa laga hormarinayaa xadiiska abi hurayra bikhilaafi xadiisihima oo xadiiskooda khilaafsan yani xaalu xadiiska abi hurayre ku sugan yahay si xadiiskooda khilaafsan lianna caaishata maxaa yeelay caaisha iyo wa umma salamata iyo ummi salamo adraa min abi hurayrata fii dalik waa uga aqoon badan yihiin arrinkaas abu hurayre waa uga aqoon badan yihin lianna ghusla aljanaabati maxaa yeelay janaabada maydhashada laga maydhanayo wamaa yushaakiluhu iyo waxa shabbahaya min umuuri albeyti oo umuuraha guriga ka mid a allatii umuurahaasoo yashhadaaniha iyagu ay xaadirayaan labadoodu lianna ghusla aljanaabati maxaa yeelay maydhashada janaabada laga maydhanayo wamaa yushaakiluhu iyo waxa shabbahaya min umuuri albeyti waxay ka mid ahaadeen umuuraha guriga allatii umuurahaasoo yashhadaaniha ay xaadirayaan wakhayrahumaa kayrkoodna cidda yaga ka soo hadhayna yagiibu canhaa waa ka maqnaanaya oo ma xaadirayaan iyagu waxaa loo jeedaa yani abu hurayre iyo saxaabada kale markaysaga arrinay og yihiin ma ahe zawjaadka rasuulka sala allahu aleyh wasalam oo caaisha iyo ummu salama ay ka mid yihiin baa u aqoon badan nebigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu ka yeeli jiray iyo siduu uga maydhan jiray janaabada waxay kaloo mashaayikhdu tusaaleeyeen xadiiska caaisha iyo umu salama in la hormariyo oo caaisha iyo umu salama waxay sheegeen nebigu sala allahu aleyh wasalam wakhtiyada qaarkood inuu waagu u dilaaci jiray fajru saadiqu inuu dilaaci jiray iyadoo uu janaabo qabo oo aanu janaabadii ka maydhan dabeedna uu waa beriisan jiray isagoo sooman yacni waagu markuu dilaaco dabadeed buu janaabada ka maydhan jiray markaasuu tukan jiray marka soonkiina waxba kama yeeli jirine waa soomi jiray janaabadaa weliba uu ka maydhanayaana min hayri ixtilaam bay yidhaahdeen ixtilaam ma ahayn ee inuu markaa reerkiisa u tegey ayay markaa ku timi sidaas iyadaa bay yidhahdeen marka xadiiska caaisha iyo ummu salama saasay caddaynayaan oo soonkaasi inuu asaxayo ruuxii waagu u dilaacay isagoo janaabo qaba oo aan la odhanay maalintaa soon kuma jiro marba hadduu waagu kaa soo gaadhay janaabadii adaan ka maydhan looma jeedo camalkii iyadoo la samaynaayo yaa waagu dilaacay laga tilmaami maayo oo jimaacii la samaynayo muraadku sidaa maaha ee waxaa looga jeedaa yani janaabadu waxay xasishay intii habeenku isku jiray laakiin maydhashadii laga maydhanayey baan la gaadhin oo aan la samaynin habeenka gudihiisii ee waagii ka soo gaadhay ta noocaasaa soonkii ma asaxaya mise ma asaxaayo xadiiska umusalama iyo caaisha wuxuu sheegayaa soonkaasi inuu asaxayo nebigu soomi jiray oo soonkii arrinkaasi aan waxba ka yeeli jirin xadiis kale haddaba soo arooray xadiiska umusalame iyo caaishana saxiix buu ku soo arooray xadiis kale haddaba soo arooray imaam axmed wakayruhu soo wariyeen oo sheegaya man asbaxa junuban falaa sawma lah abu hurayrana markaysaga markaa xadiiska laga warinaya wuxuu yidhi nebigu wuxuu yidhi sal allahu aleyh wasalam kii waa beriistay isagoo janaabo qaba wax soona ma laha marka labada xadiis iyomaa marka waxa weeye la qaadanaya waxay yidhaahdeen yani mashaayikhdu kitaabka alifay waxaa la hormarinayaa xadiidka caaisha iyo umu salama la hormarinaya oo inuu soonkaasi asaxayo tarjiixaasay sameeyeen culamada qaarkood waxay isku dayeen inay jamciyaan oo inagii hore u soo sheeganay jamcigu inuu waajib yahay awalan marka ugu horaysa waljamcu waajibun mataa maa amkana ila falilakhiiri naskhu muyin culamada qaar waxay ku jamciyeen man asbaxa junuban falaa sawma lah waxaa looga jeedaa soon kaamil aanu lahayn oo sidii afdalka ahayd ayuu seegay kan kalena waxaa laga tilmaamayaa inuu asaxaayo soonku wejigaa culammada qaarkood baa maray wejigaa culamada qaarkood baa maray culamada qaar oo ku xambaaray yani khusuusiye iyo markaysagaa ummadda marka waxa weeye midna inuu ummadda khuseeyo midna inuu khaas nebiga ku yahay saa ku xambaarayna waa jiraan lakin jayid maaha laysa bijayid mid fiican maaha bacdi kale culammada ka midi waxay ku awileen man asbaxa junuban falaa sawma lah in looga jeedo janaabadu bimacnaa waxa weeye jimaacu inuu xasilaayo oo uu soo gaadhay wakhtiga waa taasina waa nooc ta'wiila culamada qaarkood waxay mareen jamci ma suuragal aha laakiin waxay yidhaahdeen xadiidkan baa markaysagaa mansuukh ah man asbaxa junuban falaa sawma lah xadiidkan kalena waa naasikh laakiin taarikh cad bay taasi u baahan tahay inay saa u kala horreeyey calaa kulli xaal haddii la yidhaahdo jamci iyo naskhi ila naskhiga in taarikh la og yahay baa u shardiye labada midnaba meesha kuma suuragal aha waxaa loo dhaqaaqayaa tarjiix walaa shaka inuu arjax yahay xadiidka caaisha iyo umu salama awjuh badanoo mutacadidu markaysaga markaa arjax ku yahay marka hadda waxaa laga tusaalaynayaa xagga markaa sanadka ariiqa yani sanadka in lagu kala arjaxo dee xadiidka caaisha iyo umu salama sixo badan oo waxa uu ku sugan yahay bukhaari iyo muslim kan kalena saxiixaynka kuma soo aroorin waa midda kale weji kale waxaa lagu arjaxayaa zawjaadka rasuulku waxay janaabo iyo ku saabsan yani waa u aqoon badan yihiin iyo nebigu siduu ka yeeli jiray marka waxaa loo tusaaleeyey tuqadamu riwaayatu saaxibi اlqisaةi wاlmubaashiri laha calى اlأjnabiyi canha taana waa loo tusaaleyey aaniya marka labaad waxaan odhanaynaa atarjiixu can ariiqi اlmatni arjaxaadda waddada matniga wax lagu kala arjaxaa ka an yuqadama annasu waa in la hormariyo naska ka mas'alada ku cad ee sariixa ku ah cala aahiri ka daahirka ku ah laga hormariyo yani naski waa sariixo waa ku cad yahay wejigaa weji aan ahayn ma aqbali karo daahirkuna macno kale waa aqbali kara oo daciifa eh laakiin macnaha soo degdegaya ee raajixa ah ee miisaanka badan baa saas marka nas iyo daahir hadday iska hor yimaadaan naskaa la hormarinaya waظaahiru daahirkaa la hormarinaya cala lmuawali ka muawalkaa baa laga hormarinaya muawalkii wuxuu markaa aqbalayaa macnuu aqbalayaa macno kalena raajix buu ku yaho waa ku miisaan badan yahi macnaha kalena si daciifa oo marjuuxa buu u aqbali karaa marka macnaha laguma xambaari karo in qariino loo helo mooyaane marka ka daahirka ah baa laga hormarinayaa ka mu'awalka ah waa mu'awalkii qariino marka waxaa saxiixa aan lahayn waayo marka horeba in lagu xambaaraa waa qalad kan hore waxa weeye la qadimaayo haddaanu mu'awalku qariino lahayn dee waxay noqonaysaa in lagu xambaaraaba halad bay noqonaysa laakiin waxa weeye waxaa loo jeedaa mid qariino leh oo mu'awalna ah hadduu daahir caarido daahirkaa marka waxawa la qadimaya waa kale laba deliil midna macnuu daahir ku yahay midna macnaha marka waxawy ta'wiil buu ugu yimi hadday iscaaridaan oo la kulmin kari waayo labada waxaa xoog badan daahirkaa xoog badan wاlmu'awalu biqariinatin kii amaarada lagu lagu awilay oo macnahan waxa loogu fasiray marjuuxa ah biqariinatin صaxiixa amaarad صaxiixa ah waa la hormarinayaa waxaa laga hormarinaya calaa maa laysat lahu qariina midaan qariino lahayn mid kale oo mu'awal ah laakiin qariino aan lahayn aw lahu ama qariino leh walaakinahaa baaila ha yeeshee baail ay tahay qariinadaas oo in lagu xambaaraa oo lagu awilaa ay tahay mirka mid halada waxaa la hor marinaya markaysa waxa muawalka ayaa la hor ariiqa matniga haddii wax lagu kala arjaxaayo asbaabo badan wax yar bay culammadu ka tusaalanayaan meel walba laakiin mid walba waxay noqonaysaa ashyaa fara badan baa soo gelaysa oo marka xagga laga hadlaayo sanadka in wax lagu kala arjaxo ashyaa badan bay culammadu geliyaan waxay soo geliyaan kii duruqda badnaa waa inoo sheegay oo kii ariiqyada yaraa iyo kii duruqda badnaa ka duruqda badan baa la arjaxaya laakiin ka waa inoo sheeg ka waxa weeye taxamulay xadiiska isagoo muslim ah iyo kii isagoo kaafira taxamulay waxay arjaxayaan kii isagoo muslima taxamulay ama kii xaddu yani ku sugnaa xaddu takliif ku sugnaa markuu taxamulay oo baaliga ahaa iyo kii aan baaliga ahayne sabinimo ku taxamulay laakiin ku gutay isagoo baaliga waxay leeyihiin waxa adbad ah dee kan waxa weeye marka uu taxamulayay lafteeda baaliga ahaa xataa riwaayada labkiiyo ka dhadiga waxay leeyihin waxaa waxaa loo eegayaa daabitka wax kasta oo malaha haalib yeeli karaa la eegaya oo lays odhan karo allelay kaas ayaa u sii aqoon badan ama u sii dabdi badan ama u ogaal badan ya riwaayada faqiiha iyo kaan faqiiha ahayn ka faqiiha markaysaga la hormarinaya waayo bacdi baa markaysaga riwaayadan faqiiha ahayn ka hadlay kaan faqiih ahayn riwaayadiisa walow fii bacdi alaxyaan haba noqotee qaar baa ka hadlay oo kan kale ixtimaal waxaa dhici karta riwaaya bilmacnaa inu sidaas samey dabeedna marka uu qaldamo marka riwaayat اlfaqiih baa laga horumaraya riwaayatu hayr اlfaqiih ayaa laga horumarinaya marka wax fara badan bay baabkaas keenaan ay soo gelinayaan kii xifdiga badnaa kii cilmiga badnaa kii waxa weeye markaysaa yani dabdiga badnaa kii arrinka u dhowaanshaha badnaa kii tafaasiil ziyaadaha xataa sheegay yani waxa weeye taasi laakiin xagga matnigay sii khusaysaa xagga marka haddii la eego matniga in wax lagu kala arjaxo nas iyo daahir markay iscaaridaan naskaa la hormarinaya waayo daahirka ixtimaal buu leeyi ixtimaalkaasi marjuux noqdo laakiin dee nowcan maa way daciifinaysaayo waxaa ka xoog badan kan sariixa ku ah masalada daahirkiiyo muawalkiina waxaa la hor marinaya daahirka daahirkii ayaa la hor marinaya muawalka laftiisii waa maraatib qaraa'inta laftoodu waa kala xoog badan yihiin muawalkii qariinadiisu xoogga badnayd iyo muawalkii qariinadiisu aynay xoogga badnayn muawalka qariinadiisu xoogga badantaa la hormarinay matniga waxaa kaloo soo gelaya kii madinada u ahaa xukunkaas iyo kaan madinada u ahayn ama kii waxa weeye cumuumkiisa laysku waafaqsanaa iyo kii cumuumkiisa laysku khilaafsanaa calى sabiil mihaal daliil baa wuxuu ku soo arooray ama xadiis sabab xadiis kalena isagoo sabab ka maran buu soo arooray labaduba waa caam waana iscaarideen midna sabab buu leeyahay midna sabab ma leh waxaa la hormarinayaa kaan sababta loo sheegin sababta loo hormarinaya waxay tahay kan sababta loo sheegay wuxuu aqbali karaa bacdi baa qaba cumuumku lafdigiisa loo qaadan maayo ee wuxuu noqonayaa bixasabi nawci sababi khaasatan weliba deliil kale markuu caarido oo alcibratu bicumuumi lafdi la bikhusuusi sabab jamaahiirtaa qaba saxiixa ha ahaato laakiin waxay noqonaysaa dee khilaaf inuu ku jiro cumuumkiisa iyo inaanu khilaaf ku jirin cumuumkiisa kale xoog badan kaan khilaaf ku jirin cumuumkiisa ayaa xoog badan idan waxaa la qadimayaa kii sabab aan loo sheegin caamka ahaa baa laga qadimayaa oo laga hormarinayaa kii sabab loo sheegay waxaa la mida naskii soo arooray ama daliilkii soo arooray ee cala sabiil madxi buu u soo arooray yani waxa la ammaanayo o kale markaa mu'miniinta ama waxaa la dhaleecaynayo o kale cid xumaan la timi khilaaf baa ku jira calaa sabiili madxi ama calaa sabiili dami hadduu u yimaado cumuum laga qaadanaya mase laga qaadan maayo shaafici wuxuu leeyahy laga qaadan maayo laakiin waxay leeyihiin jamaahiirta culammadu waa laga qaadanaya wma ataa lilmadxi أو lidami yacumu cinda julli ahli اlcilmi jamaahiirtu waxay qabaan in cumuum laga qaadanayo saas aawadee aayaddii ku saabsanayd dahabka iyo fidada kuwii khasnadaynaya aayat tawba waxay jamaahiirtu ka deliishadeen waciidka ku soo arooray waxay ka deliishadeen zakada in laga bixiyo dahabkay dumarku isku qurxinayaan inay waajib tahay calaa sabiili dami baynay u soo aroortay marka zakaatlxuliyi inay waajib tahay ka deliishadeen jamaahiirta yani ama bacdi culamada ka midi ay ka deliishadeen shaafici wuxuu leeyahay waxay u timi lidami bay u timi cumuum markaysagaa laga qaadan maayo saasuu markaa yidhi marka daliil markaa u yimi madxi ama demi saxiixu haba ahaato in cumuum laga qaadanayo iyo mid cumuumkiisu aanu saa u imanay cumuumkiisa la isla ogol yahay labada waxaa la hormarinaya ka cumuumkiisa la isla ogolyahay ka madinada markaa mas'alada u ah meesha oo madinat اlxukmi buu u yahay wa akhdu اlaxkaami min madaaniha awlaa min akhdiha laa min madaaniha axkaamta in laga qaato meelaha loo filaanka u ah waxay ka awlaysan tahay meelaan loo filaan u ahay in laga qaato maala wa an tajmacuu bayna اlukhtayni ila ma qad salaf waxay ku saabsan tahay labadii hablood ee walaalaha ahaa in guur lagu kulmiyaa inaynay bannaanayn ilaa calaa aswaajihim aw maa malakat aymaanuhum yacni mu'miniinta markii la ammaanayeyna waxaa lagu ammaanay inay xubnahooda taranka ilaalinayaan oo cid walba ka ilaalinayaan mooyaane yacni dumarkooday qabeen iyo hablihii addoommada ahaa ee marka ay mulkiyeen ee midigyadoodu hanatay labadaa qole mooyaane cid waloo dhan ba waa ka ilaalinaya marka aayadda nisaa wa an tajmacuu bayna alukhtayni ila ma qad salaf dumarka waxa xaaraanta ah ee aan bannaanayn waxaa u madinno ah mawdicaas waayo waxaa lagaga warramayey axkaamta lagu caddaynaya dumarka markaa sharcan xaaraanta aan bannaanayn laakiin tan kale markaysagaa madinnadii uma aha oo madxi mu'miniinta la ammaanaya u soo aroortay marka akhdu laxkaami min madaaniha awlaa min akhdiha laa min madaaniha bacdina waxay ka dhigayaan ashyaada matniga inay xaggeeda gelinayaan bacdina waxay gelinayaan xagga qawaacid in wax lagu kala arjixo marka calaa kulli xaal wax badan baa soo gelaya xagga matniga arjaxaadda wax lagu kala arjaxayo haalian waxaan odhanaynaa marka saddexaad atarjiixu liamrin khaarijin canhuma waa arjaxaadda markaysaga lagu kala arjaxayo arrin ka baxsan sanadka iyo matniga labadaba ka baxsan yuqadamu ma tashhadu lahu nusuusu ukhra waxaa la hor marinayaa waxa nusuus kale u markhaati kacayso calaa maa lam tashhad lahu kaynay u markhaati kicin baa laga hor kaaxaadiisi اtakhliisi في الصبح كما taqadam sida axaadiista salaadda subax intay madowga tahay in la tukado axaadiista sheegaysa baa laga hormarinaya axaadiista sheegaysa isfaarka asfiruu biالصubxi fainahu acdamu liujuurikum waynu soo maray marka adilo kale ayaa lagu kala arjaxay wasaaricuu ilaa makfirati min rabbikum ayaa ka mida مع تحيات إخوانكم في منهج أونلاين shayga labaad wa yuqadamu waa la hormarinaya alkhabaru الnaaqilu can xukmi اlasli khabarka yani raraya shayga can xukmi اlasli asalka xukunkiisii waalmuujibi lilcibaadati iyo ka cibaadada waajibinayaa la hormarinayaa masalan tusaale ahaan baynu tusaalaynaynaaye cala naafiil laha ka diidaayaynu ka hormarina ka diidaaya ayaynu ka hormarinaynaa oo kii asalka wax ka naqlinayaa la hormarinaya iyo ka cibaadada waajibinayaa la hormarinaya lianna annaafiya jaءa calaa muqtada alcaqli waayo kan nafinaya oo diidaya in asalkii laga naqliyo diidaya jaaءa calى muqtada alcaqli caqligu arrinkuu keensanayay xaalu waafaqsan yahuu yimi walaaakhara muta'akhirun ka kalena waa mid ka dembeeyey fa kaana ka naasikhi wuxuu noqonayaa sidii mid nasakhay oo kalu noqonaya mil xadiii busrata wa abi hurayra waa sida xadiiska busra iyo abi hurayra fii naqdi lwuduu'i ee ku saabsanaa weysadu inay burayso bimasi dakar xubinta taranka in la taabto ay ku burayso fa yuqadamu calaa xadiisi طalqi bni caliyin waxaa laga hormarinaya xadiiska طalqi bni cali ee sheegaya waaluwa ilaa badcatu minka likownihi jaءa calى muqtada اlasli waxaa looga hormarinayaa oo kaa loo hormarinayaa wayse jabka faa'iidaynaya inuu kan dalqi bni caliyin ku yimi calaa muqtada alasli asalka markaysagaa wuxuu keensanayey asalku waxay ahayd bara'atu dimma dimmadu inay beri tahay shaygana intaan sharciga aynay ugu soo aroorin waxaasi waysada inay jebiso asalku waxay tahay waa inayna jebin ila asalku waa bara'atu dimi caqlan baana la garanayaa in waxa weeye iijaabka cibaado la waajibinayaa inay u baahan tahay yani daliil sharciya oo soo aroora intaan daliilkaasi soo aroorinna shaygaasi waajib ma aha baa la odhanaya marka ibaaxo asliya ama bara'a asliya ayaa marka hore lagu sugnaa shay kastoo cibaado ah oo sharciga ku soo arooray intaynay soo aroorin ka hor waxay ahayd bara'atu dimma dimmadu beri bay ka ahayd markii sharciga ay ku soo aroortay bay dimmadii ay noqotay mashquula bitakliif takliifka mid mashquulo ku ah saas yadaa wey marka tanna khulaasadeedu waxay tahay yani annaaqil can xukmi اlasli waxaa laga hormarinaya cala almubqi calayh ka asalka wax ka naqlinaya oo ka raraya xukunkii asalka waa la hormarinayaa oo waxaa laga hormarinayaa kii asalka wax ku baaqi yeelay wahal huwa ilaa badcatu minka wuxuu faa'iidaynayaa asalkii in wax lagu baaqi yeelayo ila intaanu la waajibin taabashadaas xubinta taranka la taabanayo in laga weysaysto intaan la waajibin waxay ahayd midaan waajib ahayn asalkii waxay ahayd bara'atu dimma marka xadiikaa طalq ibnu cali wuxuu waafaqsan yahay asalkii marka kaanahu yubqi cala اlasli kan kalena asalkii buu wax ka raraya oo bara'ada ahaa marka kii asalka wax ka rarayey kii asalka ku baaqi yeelayey waa laga qadimayaa oo waxaa la qadimayaa oo la hormarinayaa ka asalka wax ka raray ka cibaado waajibinayana waa la hormarinayaa kaan waajibinayn baa laga hormarinaya waayo cibaadadu dee deliil bay ku waajibtaa intaan daliilkaasi soo aroorin waajib ma ahayn marka ka waajibinayaa wuxuu la macno yahay inuu asalkii ka naqlinayo saasuu la macnaya marka taana saas wey saddex tuqadamu waa la hormarinaya riwaayat اlisbaati ka wax sugaya riwaayadiisa calى riwaayati الnafyi مع تحيات إخوانكم في منهج أونلاين ka wax nafyinaya riwaayadiisaa laga hormarinaya yani isbaatka iyo nafyiga isbaatkaa la hormarinaya oo la qadimaya liأna almuhbita macahu ziyaadaةu cilmin waayo ka wax sugaya waxa weheliye cilmi dheeraada cilmigaa dheeraadka oo khafiyata calى الnaafi ka qarsoontay ka nfinaya ay culammadu markaa yidhaahdaan yuqadamu اlmubitu calى الnaafi ka wax sugayaa laga hormarinaya ka wax nfinaya lanna maca almuhbiti ziyaadaةu cilmin kan wax nafinayaa wuxuu nafyigiisu noqon karaa nafyu cilmi ogaalkiisuu ka nfinaya cala sabiil mihaal caaisha waxay tidhi radia allahu canha wa ardaaha xadiiska tirmidiga man xadaثakum ana rasuula اlahi salى اllahu aleyh wasalama baala qaa'ima fala tusadiquu ma kaana yabulu ila qaacidan ruuxa idinku warramay tidhi nebigu inuu kaajay isagoo taagan ha rumaysannina ma kaaji jirin isagoo fadhiya mooyaane tirmidi baa soo wariyey waana saabitoo culamada qaarkood waa taxsiiniyeenoo waa xasan bay yidhahdeen haddaba waxaa ku soo arooray saxiixa xadiidka xudayfa ana rasuul lahi salى allahu alayh wasalama dahaba ilaa subaadati qawmin fabaala qaa'iman saxiixaanu ku yimi xudayfa wuxuu yidhi nebigu salى allahu alayh wasalam meel qashinka lagu qubo oo qole u dhoweyd ayuu nebigu tegey dabeedna wuxuu kaajay isagoo taagan marka xadiidka xudayfa waa musbit yacni isbaat buu faa'iideynaya xudayfa waa musbit xadiiska xudayfana isbaat buu faa'iideynaya uu sugaayo nebigu mar inuu ku kaajay isagoo taagan inuu kaajay xadiiska caaishana waa nafyi marka qaacidadu waxay tahay yani riwaayada isbaatka laga hormarinaya riwaayada nafyiga marka yuqadamu almuhbitu cala annaafi sababta loo hormarinayaana waxay tahay musbitka ayaa waxa weheliye cilmi dheeraada kan kalena nafyu cilmi baa macnuhu dhacay nafyu cilmi ayuu u dhacayaa kan kalena marka taana saas weeyi baabka xataa riwaayadoo keliya ma ahee baabka shahaadaadka iyo ashyaada kale xataa laftooda waa soo gelaysaa iyo nafyigu haddaba culamada qaar baa waxay yidhaahdeen mar bay sinmi karaan oo markay sinmi karaan waa maxay waa marka nafyigu cilmi ku dhisan yahay aanu nafyi cilmi ku dhisnay maxsuurna yaho wax kooban yahay amaba waxaa dhici karta xaalaadka qaarkood inaan isbaatka la hormarin ee nafyiga la hormariyo aan ka soo qaadno xagga yani marka waxa weeye axaadiistoo kale haddii ay dhacdo saxaabi inuu sugo oo uu yidhaahdo nebigu sala allahu aleyh wasalam marka uu kacbada galay yani ma tukan salaad ou yidhaahdo waan la galay waan la joogay indhahaygana kama qarsoomin ilaa uu ka soo baxay waa miaal fardi ah saxaabada qaar inay nafiyeen waa jirtaa laakiin may sheeganin inay intay la galeen kula jireen indhahoodana aanu ka qarsoomin marnaba ilaa uu ka soo baxayana inay la joogeen laakiin bacdu saxaaba inay nafiyeen oo yidhahaan nebigu sala allahu alay slam kacbada waa galay kumana tukan bacdi kalena ay sugeen laba ragcadood bu gudaheeda ku tukaday waa jiraan marka hadduu odhan lahaa saxaabigu maalan waan la galay ilaa uu ka soo baxayeyna waan la joogay indhahayga kama qarsoomin ma tukanin nafyigaasi wuxuu noqon lahaa nafyun istanada calaa cilmin nafyi cilmi cuskan marka isbaatkii la odhan maayo cilmi ziyaadaa baa wehelisoo kane waa iska nafyi cilmi marka waxay noqon lahayd in la yidhahdo si kale loo kala arjaxo dadka marka waxa weeye waxyaalaha shahaadaadka oo kale ku saabsan haddii yani markaa laga eego haddii qolob marka ay ku eedayso masalan ruux bay waxay ku eedeeyeen maalil heblaayo beled fog ayay waxay yidhaahdeen wuu joogay wakhti muxaddad ah oo ka mida ayay waxay yidhaahdeen wuxuu ku dilay hebel hebel wuxuu keenay markhaatiyaal caddaynaya beledka inaanu jooginba wakhtigaa ay sheegayaanba sida bayna aduhri waalcasri buu dilay bay yidhahdeen beled fog baanu ku dilay markhaatiyaal lagu kalsoon yahay ayaa waxay caddeeyeen maalintaa ay sheegayaan lafteeda duhurkii ka hor laga soo bilaabo ilaa casarkii laga tukanayay laga gaadho inay beled heblaayo wada joogeen waanu beledkaa kuba maqnayn halkaa joogay indhahoodana aanu ka qarsoomin waa arrin markaysa markaa waxaan yani liddi ku ah waana nafyi cilmi cuskan kaasoo kale marka xaalaadka isilmi karaan bay ku yani ku daraan culamada qaarkood afar yuqadamu lmuqtadii lilxadri cala lmubiixi waxaa la hormariyaa kii keensanayey lilxadri xaaraantinimaynta cala almubiixi kii wax bannaynayey likownihi axwada waxaa loo hormarinayaa inuu ixtiyaad badan yahay yuqadamu alxaadiru cala almubiix hadduu midna uu yahay xaadir oo uu xaaraantinimaynayo midna bannaynaayo ka xaadirka uu xaaraantinimaynaya ayaa la hormarinayaa oo ka mubiixa laga hormarinaya masalan waxaa soo aroortay nebiga sala allahu aleyh wasalam inuu kaatun dahaba inuu xidhay baa soo aroortay inuu markaa xaaraantinimeeyena waa soo aroortay kaatun dahaba inuu xidhayna waa soo aroortay marka midna waa xaadir midna waa mubiix marka yuqadamu alxaadiru cala almubiix ka uu xaaraantinimaynaya laga hormarinaya ka bannaynaya sababtuna waxay tahy uu ixtiyaad badan yahy xaadirka in lagu camal falaa ixtiyaad badan waayo tarku mubaaxin ahwanu min irtikaabi muxaram shay mubaaxa in laga tagaa ka sahlan shay xaaraana in lala yimaado shay xaaraana in lala yimaado marka calaa kulli xaal taasna waa saas weeye sheekh albani qaacidadani waa qaacidadu u daliishaday dahabka muxallaqa ah inuu markaa xaaraantinimeeyo oo wuxuu leeyahay adilada sheegaysa dahabka dumarka inuu u bannaan yahay waa mubiix adiladaasi waa mubiixa adilada sheegaysa yani sida kalena waa waa adilo mancinaysoo diidaysa marka waxa weeye yuqadamu alxaadiru cala almubiix baan ku daerinaya buuri laakiin calaa kulli xaal sida dee saxani waxay tahay siday jamaahirtu mareen oo in masaladani baabu tarjiixa aynay noqonayn yani taas yada marka ayay yani tahay sida saxani marka madhabka jumhuurka ayaa mas'aladaa saxan tarjiixaadkana waxaa ka horeeya yani jamciga iyo naskhiga ashyaada noocaasaa ka horaysa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk